yeesha rafci heeda hooyaday atimahadabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keena wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkan saaxiibayal waxaa idinkugu soo gudbina dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobadha horeed maantan ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona khasaaraha ka dhashay dhulgariirka dalkaasi morocco iyo sida warbaahintu ay u hadalhayso waxaa sidoo kale barnaamijkeena qaybka ah dowladda dalkaasi waxay ka hadlaysaa caqabadaha haysta gurmadka loo sameynaya dadka uu sida weyn u saameeyay dhulgariirkan dowladda niger oo hub u urursanaysa dowladaha dariska la ah iyo faransiiska ayaa sidoo kale barnaamijkeena ku jira qodobada kale waxaa ka mid ah madaxweynaha brazil oo dhigiisa ruushka u ballanqaadaya inaan la xiri doonin haddii uu tago shirka dalhi ee wadamada dhaqaalaha ku hormaray ay ku leeyihiin warbixin laga diyaariyey xabsiga adduunka ugu xun ee dad lagu xiro dadka ku xirana lagu qasbo inay cunaan raashin qurmay ayaad maqli doontaa waxaa sidoo kale barnaamijkeena ku jira dalka holland kumanaan ruux ayaa xabsiyada la dhigay markii ay bannaan baxeen xubnihii joogtada inoo ahaa kaalinta suugaanta iyo warar gudaha ku saabsan ayaa sidoo kale barnaamijkeena ku jira kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka kaanaan رسول haddii uu lugo ay beri libku doonsay wuxuu lagac ka siiya laafyaha xaragada haddii uu lugoay berilib gudoonsaya guul wuxuu lagac ka siiya laafyaha

waxyuno siday layaa farax aynagoo lifaadoon aan laba lisneeho alaba lisnee rabaa shiday ah, soceliye laftiisii iminkuu la laba shiday alamtariyo liila sodhaa libaaxi soceliye larkiisii iminkuu la laba shiday ah, soceliye larkiisii imikula laba shiday uga uu isku taagiyo wuxuu helay lixad way haddii uu dhulqabi jiray waa ka raxalaasimay haddii uu dhulqabi jiray waa ka raxalaasimay wuxuu naga ka siiya lafyaha xaragada caddii uu dhulqabi jiray waa ka raaxa la simay wuxuu naga ka siiya lafyaha

ahaa inoolune laacii horeeto wuxuu yidhi la gaabsada askii kalgacalada aduu laama ubaxyo iyo siday layaab farax aduu laama ubaxyo iyo beddelaya farax inagoo lifaadoon aan laba dhisneeho alaba laba lisneeho ciyaaree kale ayaa ka mid ahaa codka macaan fanaanka cabdiqaadir jubba ayaa ku looqeynaya heystaan oo ereydaad laga hayo maxamed jaamac kayd daafur bay noogu tahay barnaamijkeena kulanka keenay maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee oqoaaaaniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garanin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn cisiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex waa barnaamijka kulanka keenana ad degeysanaysaan saaxiibayaal qaybihiisa hore ayaan maraynaa idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m ka magacatiis waxaa sidoo kale naga dhegeysanaysaan baraha bulshadana kulanaha iyo boggana radio kulme com waxaa sidoo kale nagala socotaan radio wadani oo magaalada beledweyne ku yaala cly f m oo sidoo kale ku yaala dalka mareykanka iyo radio xogmaal oo ku yaala magaalada kismaayo aanu ku bilowna ee saaka aroortii dagaalameel ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday degmada owdheegle ee gobolka shabeellada hoose xarun ciidan oo dowladda soomaaliya ciidankeeda degan yahay halkaas waxaa ka dhacay dagaal xoog lahaa oo u dhexeeyey dagaalamayaasha al-shabaab ee xerada weeraray ciidanka xoogga ee xeradaasi joogay dagaalka oo socday muddo saacado ah ayaa ugu dambeyntii ciidanka dowladdu ay markii dambe u suurto gashay inay iska difaacaan al-shabaabkii soo weeraray markii hore saraakiisha ciidamada ee odhig la jooga waxaa ay inoo sheegeen iyo maamulka degmadaba in tiro badan oo dagaalamayaasha al-shabaab ah laga dilay islamarkaana meydadkooda banaanka uu daadsan yahay mar dambese wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya war-saxaafadii soo saartay waxay ku sheegtay in tirada dagaalamayaasha la dilay ay lixdan ka badan yihiin wayadkoodana magaalada awdheegle oo daadsan yahay sidoo kale waxa ay sheegtay wasaaraddu in laga furtay dagaalamayaashii soo weeraray hub iyo sanad kale oo ciidan al-shabaab iyaguna sud ahaantooda barahooda bulshada waxay ku faafiyeen inay guul ka gaareen wararka saaka awdhigle ay ku qaadeen wararku waxay sheegayaan in dagaalkaasi markii dambe ciidamada xooggu ay gurmad heleen laba jeer sidoo kalena diyaarado dagaal ay duqeeyeen maleeshiyaadka al-shabaab ee xeradaasi weeraray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudugna waxaa lagu aasay meydka allah naxariistanin dhakhtaraha oo shalay galaab nin hubaysan uu ku dhex dilay xaruntiisa oo ku taalla waqooyiga magaalada gaalkacyo dhakhtarkaas waxaa lagu magacaabaa ilaahay ha u naxariistee doctor sakariye cabdijaamac muuqaala lasoo bandhigay oo kaamirooyinka qarsoon ay duubeen waxaa ka muuqanaya nin qori wata oo dharka ciidanka dharka milatariga xiran oo dharka ciidanka puntland xiran oo tooganaya dhakhtarka oo xaruntiisa caafimaad dad bukaana ku daaweynayay dad badan ayaa ka qayb galay aaskiisa waxaana dhakhaatiirta magaalada gaalkacyo ay jooga ay sheegeen in muddo saddex cisho ah ay joojiyeen shaqadii ay magaalada ka wadeen isla markaana ay u shaqeyn doonaan dadka isbitaalada jiifa iyo xaaladaha deg dega ah marka ay soo kordhaan sababtan waxay ku sheegeen doonayaan in dhakhtarkaasi ay cadaaladu helaan maadaama aana qabiil loo dilay balaan qaar ka mid ah dhakhaatiirta magaalada gaalkacyo oo arrintan ka hadlaya wax weyn baa dhacay oo caqligu diidan yahay oo aan hore u dhicin waa ugub waa taariikh cusuboo bilaabatay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu intaan noogu ekeeyo oo aan hilibkayaga la xalaashan annagoo dadka u shaqaynayna anugu afartan iyo saddex sano marka laba laga jaro dadkaan dhex taagnaa meel heshaya gudaha labadaba dadkii noocaas haya dadkii ka dambeeyey waxbartay oo afarta beerasho adduunka ka yimid oo qaar gudaha ka yimid oo kulligood wax u soo bartay ummadda inay wax taraan ayaan darro kawan ma jidho saddex dembi oo hal mar wada dhacay anigu weligay maarag dhakhtar bukaan fiirinaya aan ogeyn waxaa soo socda dadkii u soo galay lagu dilay barti laftigeeda lagu dilay kuu daaweynayey iyo kuugu shaqaynay laftigooda ay dileen waa arrin ugub oo aad halis u aw aad bay halis waxay ugu tahay innagu maanta waxaanu noqonna beel baynu noqonna dhakhaatiirteennu ka mida beelaha soomaaliyeed sidii beeshii baynu u direennaa maanta kadib dhakhtarnimo xaggaynu iska dhigaynaa waa laynoo soo dhacay waana arrin waxa weeye haddii aynaan ka dagaalamin khatarteeda kuleh mujtamacaas soo socda dhakhaatiirta soo socda waxayba mustaqbalka soo jeedi kartaa in dadku ka cararaan dhakhtarnimada kanaa la dilay kaasaa la dilay kaasaa xafiiska lagu dilay markay badato inaynu noqonnaba jiin la uqaarsanayo dhakhaatiirtu inay noqdaan ayaandarro weyn weeye gacantaad daaweynaysay oo macnaha aad quudinaysay mar haddaad daaweynaysa waa quudinaysa inay ku disho ee dara ka weyn <clears throat> ma jidho runtii ma innaga dhakhaatiirteenna howlo badan baa inoo yaalla hadal fasli jadiid oo maanta furmay shalay furmay waxaa la rabaa inaynu annaguna isbeddel la nimaanno inaynan sidii hore u noolaano hadda waxaynu ku dhawaaqnay saddex beri oo ah in aynu ku xusno dhakhtarkii oo aan la shaqayn laakiin sida uun caalamka ka jidhaan iska raacnayo inkastoo dad aan loo naxariisan oo noo naxariisan annaguna la rab inaan u naxariisan maantoo kale ay waxna yeeleen haddana waa u furay o b d waa u furay waxaan u furay emerjensygii eh, eh, eh, haddana waxaan koleeto u furay inbeshinkii in la daawiyo labadaa waa rag baa qabay labadaba ha la xiro marka waxay noqotay in dilka laga qayb qaato oo dad la laaya bay noqotay taas waa iska diidnay waxaayna ka dhalatay cara badan oo dhakhtarkaas sida loo galay ah haddee waa dalka un sida u socda wixii soo dhacayey soo dhacayey soo dhacayey soo dhacayey oo la waayey cid u dhaqaaqda oo xallisa la waayey oo markii u dambaysay oo go'aanka la qaatay haddana tan lagu xijiyey meeshay u socoto allahna ka badbaadiyo meeshay u socoto allah ina ka badbaadiyo ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa gacan ku dhiiglayaashii in lasoo qabto oo cadaaladda la hor keeno waana deeqaysaa madaxweynaha ee dowladda puntland waxaanu leenahay takhaatiirteedu arrin ugubaa nagu dhacday qoladeeda beeshada dhakhaatiirta arrintaa ugubka waxay dhashay ninna waa dhintay carruur iyo reerina waa ka tegey waxaanu ka rabnaa dowladda magdhow baan u rabnaa caruurta u rabno magadhow badan baan dowladda uga rabnaa caruurtii korintooda waxbarashadooda annagana saaranta intii tabartayaa annagu waa qaadanana waa yeelaynaa laakiin dowladdu fadeexadan cusub iyo jirimadan cusub waa inay ka qayb qaadataa ilmaha noloshooda waxbarashadooda ilaa intii la gaarsiin karo ilaa intii la gaarsiin karo dabadii gudaba taas dowladdaan leenahay waana hubaa madaxweyne dena hadduu dhegaysto inuu arintaas qaabilayo oo yeelayo waan hubaa annaga waxaa inoo harsan wixii naashnaash hoose ah dhaqaatiir ahaan baa harsan reerkiiyo halkan markaanu ka tagno aan u tagno carruurtii aynu soo aragno iyo waxyaala la mid ah saddexdaa beri xidaadka oo lagu ballamay insha allahu sidaasay ahaanayaan wixii ka dambeeya oo haddee talaha u dhashana waynu isla socodsiin doonaa insha allah haddii allen arrintan hadda maanta dhacday arrin ku uguba weeye soomaaliya gaalkacyo keliya maahay kama ay dhicin garanaysaa bahalkeer hadda intii soomaaliya dagaaladii lasoo maray iyo wixii taqaanaa dhib iyo dhacday waa markii ugu horraysay oo takhtarradii ay arrintii gaadhay marka meeshii ugu sarraysay arrinku gaadhay meeshii ugu sarraysay bay gaadhay arrin arrintaasi aad iyo aad khatar u ah weeye dadkii ayagu dadka u adeegahayey oo ka shaqaynayay ma garanaysaa ayaga jiriddooda iyo naftooda ilaahay baa nafta hayee in ayagii loo soo dhigto marka waxaa weeye mujtamacii inuu rabo inuu indhaha iska tuuro oo indhuhu ka dhacaan marka waxaa loo baahan yahay arrintaas si degdega in wax looga qabto si ayn marka dambe u soo laaban arrintaasi laba waxay qolay u taallaa qolo waa takhtariinta oo magaalada jooga qolana waxaa weye bulshada magaalada ku nool gaalkacyo waxaa la rabaa wax la taaban karo inay bulshadu ka qaadato arrintaas si ayan mar dambe u dhicin wax ayada la mid ah ma garanaysaa dadkii dadka u adeegahayey oo ka shaqaynayey oo u huray naftooda inay ayaga wax taraan maanta inay arrintii ayada ku soo laabato oo ay noqoto in ayagii la laayo hadda micnaha waxay tahay in bulshadii wuxuu adeega marka dambe la waayo oo ay noqoto meel ma garanaysaa loo dhinto caafimaad darro awal dagaal bay ahayde hadda caafimaad darro u soo raacdo dagaalkii iyo dhibtii badnaydoo jidhaydoo dhacaysay inay hadda ugu soo darato caafimaad darro marka waxaa la doonayaa bulshadu inay muujiso wax la taaban karo oo la arki karo si loogu quusto arrintaas inay mar dambe u dhicin dadkii arrintaas geystana wixi ay mudan yihiin la mariyo annagu takhtar ahaan waxaanu goosannay saddex beri in magaraysaa borordiiq loo sameeyo walaalkeen dhintay zakariya allah u naxariistee eh, wixii ka dambeeya waa ka tashanaynaa sidii laga yeeli lahaa laakiin waxaan rabnaa bulshadu inay soo baxdo oo muujiso sida ay uga xun tahay wixii dhacay inay arrintaani ku ekaato maaha arrin takhtariinta keliya u taalla maaha waa arrin innagoo dhan inoo wada taalla marka waxaa la doonayaa wax la taaban karo oo la arki karo oo la qaban karo oo degdegah in arrintaas wax laga qabto arrintaas waxaa la rabaa si mar dambe ina ku soo noqon qolo dambe oo caafimaadka ka shaqaysa oo dadka u adeegaysaa inayan raacin doktor zakariya allaha u naxariiste marka arrintaa waxaan rabnaa inaan aragno oo si degdega ah u aragno bulshadu inay wax ka qabato oo wax la taaban karaa maaha intay isu nimaadno oo u barordiiqno doktor zakariya dhimashadiisa allah u naxariiste inay arrintiisaa ku dhammaato dadka soomaalida ahi waxbaa inta la yimaado oo lagu heshiiyaa misale meeshaa looga tagaa annagoo arrintaa waxaan rabnaa wax la taaban karo oo degdega ah inaan ka aragno teeda kale waxaa weeye soomaalidu waa isku dayataa maanta takhtar haddii lagu dilay gaalracyo barri waxaa dhici karta meel kasta oo soomaaliya ka mid ah inay arrintaasi ka dhacdo marka si loogu quusto waxaa la rabaa arrintaasi in dadkii sameeyey la arko meeshii la mariyey iyo waxay istaahilaan doorse keliye runtii wuxuu ka baxay dhammaan soomaaliyuu ka baxay sidoo kale wuxuu ka baxay gobolka mudug buu ka baxay dhaqaatiirta gobolka mudug iyo dhammaan dhallinyarta ku nool galmudugna ma ahayn puntlandna maahayna wuxuu ahaa dhakhtar guud ee gobolka mudug ka baxay runtii ma mudnayn ditoorse keliye in la dilo ma mudnayn bal wuxuu mudnaa xabadda asaga lagu dhibta in asaga lagu waardiyeyu mudnaa waxaa macquul ah qofka dilay ama dadka dilay inuu bukaankooda u adeegi jiray oo daawi jiray marka ma ahayn in lagu abaalgudo dil in lagu abaalgudo ma ahayn waxaan rabaa ka codsanayaa dhammaan reer gobolka mudug hawshaas waa hawl ugunug ah inta sanoo aan gaalkacyo ku noolayn anaga dadkii asalkaa gaalkacyo ahayn ma dhicin weligeed midda maantay dhacday marka waa nasiib darro waa ayaan darro in walaalkeen uu qabiil loo aaneeyey ninkaan naqnin qabiil ma ahayn balaayada waxaa la yidhi waxay leedahay dhagal geesa la qabtay leedahay laakiin daba la qabta ma laha waxaan codsanaynaa anagoo ku hadlayna magaca xirfadlaasha caafimaadka walaalkeen inuu helo cadaaladda uu leeyahy inuu helo cadaalad ku habboon oo lagu tilmaami karana ma jiraan wax layska dhihi karana aan ahayn action sidii raggii iga horreeyay ay u sheegeen in la qaato si deg dega ah. ee qofkii dhibaatadan abuuray in mudankiisa la marsiiyo si degdega ah waxa dhacay waxay u dhacahayaan waa obvious waa wax iska cad waa dowlad la'aan weeye waxaa weeye xukun la'aan amar la'aan haddii aanan la suubinin oo aanan yeelanin oo aanan ku dadaalin innaga takhtariinta ah in sharci la suubiyo dadka lagu maamulo oo xukunkiisii qof kasta la marsiiyo waxaanu badami mahayaan maalin ka dambaysana waa waxaa loo baahan yahay agshin inaanu qaadanno cododkaas aad maqlaysaan waa qaar ka dhamida dhaqaatiirta magaalada gaalkacyo ku sugan waxaa sidaad maqlaysaan ay sheegeen in saddex isho ay shaqo joojin sameeyeen sababtu waxay tahay dhakhtarkii shalay lagu dilay galinkii dambe magaalada gaalkacyo ilaahay oo naxariistay oo aana qabiil loo dilay barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiib waa kulanka keen waa hagaag weli waxaa la socotaan barnaamijka kulanka kenen tirada dadka ku dhintay dhulgararkii xooganaa ee ku dhuftay dalka morocco ayaa kordhaysa oo hadda waxay ka badan tahay in ka badan laba kun oo qof iyadoo tiro intaas laegna ay ku dhaawacmeen wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi morocco ayaa sheegtay in in ka badan kun afar boqol oo qof oo kale ilaa hadda la raadinayo roqdooda ruuxooda oo halis ay yihiin waxaana leeyahay khasaaraha ugu badan wuxuu ka dhacay gobollo dhanka koonfureed ka xiga magaalada maraakesh la boqor maxamed kalixaad ee dalkaasi wuxuu ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroordii qaran ah wuxuuna amar ku bixiyey in dadka loo sameeyo cunto gargaara ah oo deg dega ah iyo guryo ay sii galaan waa dadka ka badbaaday dhulgariirkaasi dad badan ayaa habeenkii labaad xalay ku waday meelo bannaan ah dhulgariirkan oo lagu qiyaasay sideed rigtar heerka dhulgariirada lagu cabiro ayaa habeennimadii jimcaha ku dhuftay magaalada maraakish iyo magaalooyin kale oo badan oo ku yaala dalkaas waxaana intooda badan waxaa dhulka buuraleyda ah ee fog dhammaan tuulooyinka ayaa lagu sawirayaa inay dhulka la simeen xudunta dhul gariirka waxa ay ku taalaa buurta atlas layihaahdo ee sare oo qiyaastii toddobaatan iyo kow kilomitr dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada weyn ee maraakish layihaahdo oo ah magaalo heerka eh, waxyaabaha qadiimiga ah ee dalxiisayaasha muhiimku ah caan ku ahayd laakiin dhulgariirkana waxaa sidoo kale laga dareemay magaalada caasimadda rabaad oo saddex boqoliyo u jirta magaalada kale ee casablanka iyo meelaha dhulka sida weyn u saameeyey wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka morocco waxay sheegaysaa in gobolka alxows layihaahdo uu ku jiro ama ka jirto ama uu yahaba halka dadka ugu badan ay ku dhinteen waxaana ku xiga gobolka trondanta layihaahdo dhimashada maraakesh aada ayay uga yartahay marka loo fiiriyo gobolladan kale inkastoo magaaladan qadiimiga ah ay inteeda badan burburtay waxaa la rumaysan yahay in guryo badan oo dhoobo ka samaystaa iyo dhagaxaan iyo alwaaxba oo tuulooyinka buurleyda ku yaala ay dumeen laakiin baaxadda burburka meelaha fogfog ayaa qaadan doonta in la ogaado waqti lagu qiimeeyo dhulgariirkan xoogga lahaa ayaa sidoo kale habaliday mid si weyn looga dareemay dhowr magaalo oo kale dad badan ayaa ku hoyanaya habeenka maxalayba ku hoyday habeenkoodii labaad meelo bannaanka ka ah sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi boqorka dalkaasi waxa shir guddoomiyey kulan deg deg ahaa oo uu la yeeshay mas-uuliyiinta si ay ugu xiraan ama isugu xiraan dadaalada samaanta bixinta iyo gargaarka caalamku waxa ay sidoo kale sheegeen inay doonayaan dhowr dowladood inay ka qayb qaataan gurmadkan socda boqorku wuxuu amray ciidamada qalabka sida ee dalkaasi inay gacan ka geystaan sidii dadka dhiig loo gaarsiin lahaa taasoo qeyb ka abaaliyay ah dadaalka qaran ee lagu caawinayo dhibanayaasha waa dhulguriirkii ugu dhimashada badnaa uguna weynaa ee dalka marooka ka dhaca tan iyo markii ay burburtay ama muddo laga joogo ku dhawaad lixdan sano ka hor tusaaleahaan waxaa ugu dambeysay baa layihi kun iyo sagaal boqol lixdankii dhulgariir cabirkiisu ahaa lix todobo waa lix dhibic todobo kaasoo dadka ku dhintay kun iyo laba boqol qof ay ahaayeen dhulgariirka habeenkii hore ka dhacay dalkaasi waxaa sidoo kale u noqonayaa kii ugu xooga badnaa ee ku dhuftay morocco muddo qarni ah qaramada midooba waxay sheegaysaa inay diyaar u tahay in dowladda morocco ay ka caawiso dadaalada sameynta bixinta ah ee wadankaasi waxaana ay ballanqaadi kuwan lamid ah hore u fuliyey dhowr dowladood oo ay kamid yihiin sbain faransiiska iyo maamulka yuhuudda dalka sidoo kale dalalka jaarkale ah oo uu kamid yahay wadanka algeria ayaa isagana sidoo kale la sheegay oo xiriirkooda uusan aada u wanaagsanayn ayaa hadda sheegtay inay hawada u furayso duulimaadada arrimaha bani-aadanimada sida ee dalkaasi tegaya qoysas badan ayaa ku xayirmay markii dhulgariirku dhacay xilli habeena meelo kala duwan wadooyinka ay xirneen tusaale ahaan gabar la yidhaahdo mutasir itri oo ku nool tuulada buuraleyda ah ee asni ee u dhow xudunta dhulgariirka ayaa u sheegtay wakaalada wararka routers oo tiri dadkii dariska nala ahaa waxay ku hoosdiraan burburka dadkuna waxay aada uga shaqeynayaan sidii ay u sameynta bixin lahaayeen iyagoo isticmaalaya waxyaabihii heli karaan howda cusawaaf oo ah qof ama dadka deegaankaasi ka mid a ah, ayaa waxa uu isna yiri dhulgariirku wuxuu ahaa wax weyn oo argagax leh waxaan haystaa buu yidhi ilaa toban qof oo qoyskayga kamid ayaa ah aniga oo banaanka uga soo baxay qaar kala badanna waa naga dhinteen minaaradaha masaajidda ayaa sidoo kale kamid a ah meelaha dumay oo wadooyinka intooda badan xiray waana taastan keentay in meelaha qaar gaadiidka gurmadka deg dega ah ay ku adkaato inay hore u tagaan haddaba wararka ugu dambeeya waxaa nala falanqeynaya waryaheena cabdicasiis beered cabdicasiis soo dhawow maxay sheegayaan wararka ugu dambeeya ee dhulgariirka morocco Eh, waa mahadsan tahay burhaan diini runtii dalka morocco waxaa ku dhuftay dhulgariir aada u xoogan oo sababay dhimashada dadka badan laba kun oo ruux waana dhulgariirkii ugu khasaaraha badnaa muddo lixdan sano ah sida ay warbaahinadu qorayaan sigaar aljaziira mhm. tirada dhimashadu haatan waxay maraysaa iyadoo saacad weliba ay isbedeli karaan wax walba maadaama xoguhu ay iska soo dabadhacayaan mhm. wararku ay kuwa joogto ah gurmadku uu socdo laba kun iyo labaiyo toban ruux ayay sheegaysaa haatan warbixintii ugu dambeysay tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay ee wadankaasi morocco sidaasoo kale laba kun iyo sagaal iyo konton ruux ayuu dhaawac marayaa oo mar welibana way kordhi kartaa tirada dhimashada iyo tan dhaawaca maadaama gurmad socdo dhismayaasha qaar ee burburay laga yaabo dad nool inay ku hosjiraan ama kuwa dhintay amaba kuwa dhaawaca kan marka cabirkiisu waa lix dhibic sideed sida marka ay sheegeen kooxaha iyagu marka wax ka qora arrimaha dhulgariirada marka marka la eega khasaarihiisa baaxad u leeyahay maadaama tirada dhimashaduba ay haatan laba kun dhaaftay lagana yaabo inay markaas sii kordhi karto saacad wlibamacquul ee gaari kartaba maadaama weli gobolada qaar gurmad uu ka socdo marka markaynu eegno warbixinta aljaziira imaab ahaan ay u sameeyeen hmm. goobaha aadka u saameeyay dhulgariirkan waxaa kamid ah magaalada marakesh lagu magacaabo oo ah xudunta goobta dhulgariirkani ku dhuftay ama gobolka sidoo kale gobolka alxuus lagu magacaabo waa gobol dhaca buuraleyda atlas oo dalkan uu xataa naanaysiis ay tahay dalkan lagu naanayso atlas lions marka marka la eego waxa uu sidoo kale masaafo ahaan gaaray todobaatan iyo shan kilomitr dhanka marakesh marka loo eego oo ah magaalada afraad ee ugu weyn waddanka morocco sidaas oo kale waxay waxgaarinaa leeyahay dhismayaal oo xarumo taariikhiya oo hay-adda waxbarashada dunida ee unesco world heritage sit ay leedahay mm-hmm. marka la eego warbixinada ama sawirada baraha bulshada lasoo dhigana waxay muujinayaan burbur aad u baaxad leh ee burhanow marka laeego gobolada kale dhulgariirkan uu saameey waxaa kamid ah mm-hmm. awrezazate gobol lagu magacaabo azilal eh, chikawa trodent iyo dhammaan gobollo kale oo ah xudunta goobaha dhulgariirkan ee aad u saameeyay ee burhan dowladdu waxay ka hadashay caqabadaha haysta gurmadka marka si kooban u dulmarto Eh, burhaan caqabadaha ugu weyna haysta waxa waaye meelaha qaar waxaaba adagba transportationka marka la eego isku socodka facilityga iyo in xataa kooxaha gurmadku gaaraan mm-hmm. maadaama dhulku dhul buuro leeyahay meelaha qaarna ay xataa leeyihiin togag iyo meelo aan la mari karin oo ay adag tahay in kooxaha gurmadku gaaraan mm-hmm. marka caqabadahaasaa jira laakiin weli dowladda kuma quusan in dadaalka la wado maadaama dadka qaar ay doonayaan inay arkaan eheladooda raq iyo ruux halka ay markaa jiraan qofku marka uu dhinto uu sabri karaa hadduu arko qofkiisa oo dhintay laakiin qofkii aan haynin qofkii un loo sheega dhulka uu giriku ka dhaca deegaanada uu ku nool yahay haddana isagoon arkay marka ma safri karo dowladdu marka waxay wadaa dadaal taariikhaan waxaa laleeyahay dhulgariirkan eh, burhano toban jeer wuxuu ka weyn yahay uu ku labajibaarmaa dhulgariirkii ka dhaca dalka morocco sanadii kun sagaal ah. kaas oo ahaa shan marka kan marka la eego tirada uu ku labajibaarmo waa toban mar maadaama haatan marka la eego khasaarahaba uu ka badan yahay oo tirada dhimashaduba laba kun haatan ay sii mareyso ee burhan sidoo kale dalalka caalamka burhanow durbaba markaa doonayaan in gurmud la gaarsiiyo aad iyo aad sbain hadda ugu horeysay dalal kale inkastoo israel laftirkeeda sharaydii horeba ay sheegtay in kooxa gurmud ay u direyso oo isugu jira dhakhaatiir iyo kooxo kale oo markaa baarayaal ah. marka sbaina ku dhawaaqday haatan inay u direyso kooxa gurmad oo dalka gaari doona si ay wax kaga qabtaan oo ay markaa la taageeraan kooxaha gurmadka dadka markaa wixii nool ama dadka dhaawaca xataa laftirkooda in dhaqaatiir loo diro markaa lala tacaalo xaaladooda marka si guud sbain haatan kusoo biirtay dalalka waana rajeynaya buraha saacad waliba in dalal kale ay kusoo biiri karaan oo yabaho dhaqaale la sameyn doono sidoo kalena kooxa gurmada la diri doono dalalka carabta haatan ugu horreysay waxay u horreeya kooxada gurmada diray iyo midowga yurub qaar kamida ah oo iyana laftirkooda kooxa baarayaal iyo dhaqaatiir ee eh, direen burahan markaan eegno eh, dalkan wuxuu kamid yahay wadamada carabta eh, dhinacan afrika ka ah boqortooyo ah aad iyo dhaqaalihiisa wuxuu ka mid yahay wadamada marka loo fiiriyo dhaqaale ahaan kobcay eh, marka loo fiiriyo saaxiibo badan caalamka ku leh ama bariga dhexa haato ama dunida inteeda kale haato eh, dad soomaaliya ayaa la sheegaya naftigooda inay ku go-doonsan yihiin oo warbaahinta qaar la hadlay inkastoo codkooda aan sii dayn doono laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo mm, ma isleedahay dhul gariirkan marka loo babardhigo kii kale ka dhacay turkiga maalin dhexe iyo siriyaba gurmadku helayo waxato ama helayaan dadku waxa weeyaan waa kuwa siman buraha waa maasan tahay marka haatan la eego xogaha warbaahintu ay qortay iyo si guud dhulgariirka marka loo eego uma dhigmo kii oo ka dhacay dalka turkiga iyo sidoo kale syria saamiyey horta khasaare ahaan kaasaa badan boqolkiiba boqol sidoo kale gurmadkana kaasaa badnaa maadaama mar waliba oo musiibadu waxaan isa sara la yirahdaa waa musiibo dabiiciya oo dee ilaahay keeno marka dhulgariirkan kii ka dhacay turkiga waa uga khasaareynaya ilaa haatan intaintaan aragno xogta marka waxaa gaabis xoogaa u muuqdaa in gurmadka uusi ahayn sida turkiga loogu sameeyey gurmadka oo midooda yurub iyo sidoo kale dalalka caalamka iyo saaxiibada turkiga uu lahaaba ay markaa u sameeyeen caawinaad maadaama uu ka khasaareynaya laakiin mar waliba hadana maxuma morocco waxay leedahay saaxiibo badan oo ay ku leedahay qaarada africa dhan waxay ka tahay saa sheegtay waa dalal carbeed ay ku jirtaa saaxiibada carabta dhanka kalena waa markaa afrika dhacdaa waqooyi qaaradda afrika oo saaxiibo badan ay leedahay sidoo kale gumaystihii faransiiska ayaa morocco saaxiib dhowlo ah oo laftirkiisa kamid a ah dalalka ugu quwada weyn caalamka marka mar waliba way rajeynaysaa burhano inay hesho saaxiibo dhow sidoo kalena inay gurmad hesho maadaama dalkan uu saaxiibo leeyahay saaxiibo siyaasadeed oo dhanka diblomaasiyadda iyo sidoo kale dhanka dhaqaalaha isbaasiye dhaqaale ay ku jirto urura dhaqaale marka mar waliba way rajeynaysaa in markaa dalkan uu helo taageero laakiin uma dhigmo kii eh, turkiga maadaama burhaan aad arki kartay baacadiisa turkiga inuu aada u khasaaro badnaa oo sidoo kale laba dal uu saameeyey syria waa mahadsan tahay cabdicasiis eh, beereed barnaamijka kulanka kenya igala qaybgelaya saaxiibyaal qodobo kale ayaa noo soo socda oo ay kamid yihiin warbixin laga diyaariyey xabsiga adduunka ugu xun ee maxaabiis lagu xiro halka dunida kaga yaalo weliba ku darso xabsigan waxaa leeyahay maxaabiista waxaa lagu qasbaa inay cunaan raashinka iyo xoolaha dhintay ee qurmay weliba website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network

dhallinyada carabada waxaan cadka suurogaba irsiga adaan cudubka raba ceelalyada carabada caashaqa adaa cawa iyo ayaan caashaqa adaa caashaqa adaa caashaqa adaa caashaqa adaa calanka u sidee cana ila wadaag cawa iyo ayaan caashaqa adaa kuwa iyo ayaan caashaqaada calankaw sidee cana ila wadaag bulshada kale calool samaw laan colaad iman ciidan wadaan ciilkama baxi cawa iyo ayaan caashaqa adaa عاشق أبا عاشق أبا عاشق أبا calanka u sidee cana ila wadaag cawa iyo ayaan caashaqa abaa cawa iyo ayaan caashaqa abaa caashaqa abaa caashaqa abaa adaa calnkaw sidee cana ila wadaag adigoo i carin cid soo maro caada xaqdooryaree kale kamid ahaa coodka macaan fanaaniinta ilahi u naxariistee cabdiqaadir sheekh cali sanka iyo farxiye cali sheikh ayaa ku looqeynaya heestan oo cubtan ama calmashada galgacan la yidhaahdo eryada waxaa laga hayaa baasha jaamac macalin sooyaal barnaamijkeena kulanka keenana qayb ka tahay heese kale ayaa noo soo socda saaxiibayaal maqli doontaan markaanse luul maxamuud aadan ayaa diyaar u ah inayna xasuusiso qaar ka mid a ah dhacdooyinkai ugu waaweynaa ee maanta o kale dowlada ka dhacay luul soo dhowow mahadsanid burhaan waa axad taariikhduna waa tobanka sebteembar sanadka labada kun iyo labaatanka waa maalinta laba boqol konton afraad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol koob toban cisho haddii aan laydmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah. maanta oo kale sanadkii labada kun iyo allaha u naxariistee waxaa magaalada baydhabo lagu aasay xildhibaan maxamed cusmaan maye oo xalay oo kale kooxa hubaysan ay ku toogteen magaalada baydhabo maantaoo kale sanadkii labada kun madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horeysay loo doortay madaxweynaha soomaaliya isagoo wareegii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimo uga adkaaday madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed maantaoo kalena sanadii labada kun maamulka somalilan ayaa si rasmi ah u bilaabay bixinta baasaboorka somalilan maantaoo kale sanadkii labada kun sideedii tobankii xarunta degmada hodan ayaa lagu qaaday weerar loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa weerarkaasi oo ka dhashay dhimasho dhimashiyo dhaawac iyadoo ay burburtay gebi ahaanba xarunta degmada maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol soddon sagaalkii dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday dagaalka ka dhan ahaa dowladii jarmalka maantaoo kale sanadii kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii ciidamadii jarmalka ayaa qabsaday caasimada dalka talyaaniga ee roma maanta oo kalena sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii dalka ginibisaw ayaa xornimada ka qaatay dowladii burtuqiiska oo gumaysan jirtay maantaoo kale sanadkii labada kun iyo kowdii waddanka switzerland ayaa xubin ka noqday qaramada midoobe ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labada kun iyo toddobadii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistaan ayaa dib ugu laabtay waddankiisa bakistaan oo uu muddo toddoba sano ah ka maqnaa kadib afgambigii militari ee dalkaasi ka dhacay guud ahaana waayaga intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyay burhaan diinihi iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n nuul maxamuud way mahadsantahay qaar ka mida dhacdooyinka ugu waaweynaa maanta oo kale dunida ka dhacay dib noo xasuusinaysay xabsi ku yaala dalka ruwanda ayaa loo aqoonsaday inuu yahay xabsiga ugu ciqaabta adag adduunka cadaabta dunida ayaana loo yaqaanaa waxaana la sheegay faahfaahin in laga bixiyey qaar kamida shaqaalaha ama dadka waxaa la wareystay qaar kamida shaqaalaha ka shaqeeya maxaabiista tacdiyada la kulmaana waa laga sii wareystay maxaabiista xabsigan ku xiran waxaa horta xabsigan yirahda magaciisa gitarma wuxuu ku yaalaa banaanka magaalada caasimada oo wadanka ruwanda ee kigaali horey waxaa uu ahaa loogu calaamadeeyey inuu kamid yahay xabsiyada maxaabiista ugu badan ay ku dhintaan sheekooyinka maxaabiistan laga qoray ee amnesty international iyo hay kale dooda xuqulisaamka ka qoren waxaa kamid ah in lagu qasbo inay cunaan raashinka markuu qurmo iyo xataa hilbaha loo keenaba mararka qaar qofkii dhinta lama bixiyo oo meel ayaa la dhigaa meydkiisa markuu uro ayaa lagu qasbaa sidoo kale maxaabiista inay cunaan xabsigan oo markii hore loogu talagalay baa layidhi in sideed boqol oo qof lagu xiro wax ka badan saddex kun oo qof ayaa ku xiran qolalka ka qaar boqolaal qof ayaa ku xiran oo maxaabiisa waxaana adag baa laleeyahay in qofku uu helo meeluu fadhiisto marka way istaagaan inta ugu badan bulaacaduhu waa iska jaban yihiin taa micnaheedu waxa weeye qolalka xataa waxay ku qasban yihiin maxaabiistu inay saxaradooda ay dhex seexdaan maxaabiista ku xiran xabsigan waxay u badan yihiin kuwo dad dilay kuwo kufsi geystay kuwa wax dhacay ama kuwa ugu dambiyada culus markay ugu horreysay kun sagaal boqol lixdanka ayaa la dhisay shaqaale ingiriis ayaa deganaa laakiin waxaa laleeyahay markii dambe ayaa loo bedelay xabsiga dowladda ruwaan oo badashay shan iyo sagaashankii hal maalin oo keliya xanuuno ay qaadeen dadkii ku jiray maxaabiista ahaa kun qof ayaa ku dhimatay xabsigan markan saaxiib yael waxaad kusoo dhawaataan xubinteeni kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay aryadhaha kalemaanay meelo badan oo shabaab lagu galayaan beriga arkay alla maxaa ku dhacay nimanka maxaa ku dhacay alla maxaa ku dhacay war cabdulla waxaa kaloo hore loo yidhi waa yeelnimaadu way fiican tahay waaya araggeede doqon baa wakhtiga jooga iyo allayleh waa la gubay shabaabkii waa la galay godkoodii ayagiiyo gantaalkuna isma waayi doonaan isma waayi doonaan warkalamaanay war ma haysiine dhammaan dhulka soomaaliya shabaab awdheegloo kale allah uga dhigo sababtoo ah hadda ka hor beri waxaan ogaa boqol iyo ka badan looga dilay ta soo weerareen maantana sidii oo kale maydkoodaa daadsan baa la yidhi hadda maxaa i ka raacday war axmedow kuwaa garabkooda ilaah waa ka baxaya waxaan dhihi lahaa al-shabaabku soo duulay ee damac u afeeyey ee nabadda diiday in badan dhiigga daadinayey daayeerka hilibkooda cunay waa ku diirsaday aryaadhaha horaa waxaa loo yidhi daanyeerkii nin daabaana wey kadaaqa beerta waa daabal daanyeerkii nin daabaana weyn kadaaqa beerta waa daabal war kalamaana war ma haysaana duqayntiiy dagaal dagaalka lagu haayo miday ku caroodeen ma aqaane dadkii iyo aqbadhi weyne iyo dhulkaa deganaana labalaba isku waraysanayaanoo nimankani maxay nagu maageen bay leeyihiin sababtoo a dad masaakiinoo waxay ku amraan fuliyay ahaayeen dagaalna lama aanay gelinoo sida beelaha kale weli maanay kicin ayagoo warmooga ahayaana guryahoodii dab lagu qabtay weliba muddaa been lagu maaweylinayo qabaa'il ka mida kuwa deegaanka ay dhahayeen ansaar baa tihiin waxayna ku war heleen iyagoo tuulooyinkoodii dab la qabadsiiyey marka calaa kulli xaal qof kastoo cadowdu tugsada darxumaa u dambayn dadkii berkaasaa andudey aniina ka darsamay wal oodoranga la sheegay deeroo widaayow wal isdaari yadheegi jari war waxaa maqli jiray ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war wax kalood ka sagtay dhul kasow anagu melihin cir kasow anagu melihin war guryihiiba garab ku qabanayaan baa laydin yidhi dad falan baa tihiine warnamiyo hadda ka hor tuuladad beerale ee degana beeroon foofen lanko jenlen haafada lanka tabi madaasa may suubiyey mundul mundul wii e gobore aman dheer dumi ya dabka gobadi owlaad ha goradaasana idoo roogen iyoon haka hoomen madaasa unagii meelaha roogsoobantay gobodo dabka kiride kii dabka kirida meekii kale rooro buryaatan dabka kiride kii dabka kiridina behay hatan urduwdo nagadiatan kokale gobada dabka kiride madaasa dadkii beero kamoganaayen uunkii ubaridiis kor ha ka arageen owlaadegayloodiyona hadheegena harooren bilaanha goradaasan aayo uurnugu laa booraaska lagumen madaasa usin heggantirogsay ulukutaagsidimaarey waryahtanti wuuwuu iingalatin walaagi dhibean meelunka mari mooshiidin kii roorogobashi koofade kia dabka giridigadisa koofade kankala dhilingeliyaa koofade waryahan tahta wiigwiig iingalatin tuursamaale untiisan kooytangaari <laughs> wailka mari mooshiidinaysan munguwowga war madayo taasoo kale hadda ka hor dhacdo nin qori isagoo wato waalan ayaa aqalla soo dhex maray markaasaa ninku yidhi war ninkaan amau aqallada naga gubaa dabeetana inta kula jireeyo urwaad xasuusista boqolkiiba boqol waa mahadsanta markaasuu aqalladii mid kasta dab suray gurigaaga alla biimiya xaafaddaas ku dhacday aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi shabaab waxay dhaheen how hadday daayuuraad soo diireen daadaanaaqaaday aan deegayn hadday daayuuraad soo diireen daadaanaaqaaday aan deegayn maqli jiray doontii shabaabku waa degtee ka daataa duulkii saaraanow wadalaba waxaa kaloo la yidhi marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin way isla darsaani war waxaan kaloon maqli jiray duufan ku qaadiyo waa sahal dabayishuye ayaan daadku kula tegin waranin wali kale dheegi jiray allahayow dalmaaqaan allahayow dad ma aqaan eh. qoridaad wadaan ahaaye dow yahay garaarido war mid khawaariijoo weynoo soo cararay wuxuu yidhi eh. haddaan ka daawobo eh. darale mar kale dib uguma noqdeen war kalemaana war mahaysaane gobolka mudug magaalada gaalkacyo fadeexe aad u foolxun baa ka dhacday caloolxumo iyo murugana waa ka dhalatay falkaa dadkii sameeyeyna hal mar bay magaaladu wada habaartay aniga intii maqashana way ka calool xumaatay waana habaartay haye dukaankii faaskureebahaya dib lunfuray warmadayo warkaan ha dhex geline nin dhallinyaraah oo dhakhtara ah oo wanaag iyo samafal lagu yaqaanay ayaa lagu dilay xaruntiisa caafimaadka gudaheeda ayagooy taagtaagan yihiin qaarna fayl ugu jiraan dadkii uu daaweynayey hadda alla u naxariistee dhaktar sakariya cabdi jaamac dilkiisu waa ciil iyo caloolxumo iyo cudur ha loo baaba'o waana kii dawayn lahaa kuwa dilay war digtoorka ilaahay ha u naxariistee geeriida disha ay geedka habo warbosaakaydii hore markaan toosaan warkaa tiinaanyada la maqlaye doctor sakriye aana qabiil baa loo dilay baa la leeyahay laakiin dan qabiil kama shaqayn jirin dan guud caafimaad buu ka shaqayn jiray hadda ka hor intuu noolaalaa qoraal uu soo qoray wuxuu yidhi dadka bulshada indhaa u ay ah waxgalka iyagoo aan dembi geysan yaan si ciyaar ciyaara loo dilin hadda ilaahay ma qarinay nimanka dilay siisii kaamara dubto saddex ninoo walaalayna ahayn baa la sheegayaa war labada dowlad goboleeda magaalada gaalkacyo maamula ummadda soomaaliyeed anigoo afko warkooda ku hadlaya waxaan ka codsanaynaa digtor sakariye nimankii dila inaysan baxsan sharcigana la keeno sababtoo ah nin dhallinyaraa ah oo lagu tabcay oo wax la soo baro bulshada u shaqeeyu ahaa wax ku qaadan maysan wacdaraha adduunkee weydiiya culimada aryaadhaha digtor sakariye iyo dadka lamidka ahoo waxgalka ahu waxaa loo dilayo waa ummadda indhaha laga rido geerida digtor sakariye ee u dambaysanahae ciil iyo calool xumayba ahe ahayd hadda wax kale anigu ma awoodo waxaan leehay dalka iyo dadkaba samiir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii war soomaalida ayadaa isku maqanoo gacanteeda iska goynaysee hadda ka hor afgooya dhakhtaraa qalliin sameeyey intay kalkaalisada u diyaarinaysa qalabkii ayuu bannaanka soo istaagay kadibna cunug shabaab oo ordaya inta yimid oo shan xabadood ku dhuftay bukaankii qalnaayna markuu dhakhtar badbaa baadiyo waaye ilaahayaa wax badbaadshay asna waa xijaabtay war waa gacantaada isku dil urbow anigu waxaan quustay kontonkii dhakhtar jaamacadda banaadir markii hal goob lagu wada qarxiyey dirnaxaa ma kugu yaallo innamay damqanaysaaye war kalamaane war ma haysaane waxaa la yidhi somalilan ciidamadii ugu tirada badnaabee gobolka soolkeentaa la yidhi war muusew ciidanka fasax miyuu aqbalay war calaa kulli xaal dagaalaan midka khawaariijta ahayn soomaali uma bannaana wax laga faa'iidayo oon cayr iyo cadaab ahaynna ma jirto waar waa kugu dhimay oo kaa dhimay war waxaa laleeyaha deegaamo hoostaga dhuusamareeb waa la duqeeye yaa wax ku noqday war ma diyaaraddii somalilan talle baa soo kacday waaqlo waxaa ictiraaf lagu siiyaa cagtiba dhigi maysid war ciidankii liyuu booliso waabi axmed dahay waan kala diraya deegaanka soomaalida weli dad shacabay kula dagaalamayaan baa la leeyahay markaa muu balanta fuliyo dhibkoodu wuu batay warba waabi axmed markuu ka soo jeestay jabhaddii tigreega amxaalal qoortau gashaa la yidhi soomaaliduna waa u dhiman tahay soo maahan markuu ka soo qayb qaybgalaa caleemasaarkii madaxweyne xasan shiikh af soomaaliya ku hadlay wuxuuna yidhi soomaaliya nabadan u rajaynayaa marka maxaad soomaali ugu diraysiin waaba nin soomaaliyae eh. warbawmbadurrawuu ka tanaasulay war wallaweyne webigan mar kastaba nigu fataha maa yaro xaggayaga u soo leexisaan war webiga iyo maysa gaalkacyaa kuu dhow haayade gooja caddamana soo tallaabin karaa warba xal anigu waxaan dhegaystay dabageed iyo sanbalooshe labadooduna waa kala darraayeen waa iga yaabiyeen obow oh, ma eranhe dabageed wax badan baa laydhiintay gaalkii dabageed ahaa aawe maanta aniga iyo sambalose iyo dhammaan shacabka hiiraan isku dakana waaye shabaabkuna cadow buu yaho cid uu badbaadinayaa ma jirto xitaa xoolihiinnu waa u dakanaysan yahinoo ma dhaafayo haddaan dagaalka wadagalla war kale ma yaalle xildhibaan sambaloshena wuxuu yidhi kala hari mayne soo dhaqaaqo qofna yuusan joogin war hooyo cajiiboo dagaalka ku jirta ilaa markii uu bilowday oo la yidhaahda cabdiyo cabdulle waxay tidhi anigii shan wiiloo dhalayaa ku jirna dagaalka tan iyo markuu gobolka hiiraan ka bilowdana waa wadnay haddana waxaan go'aansannay ilaa buur inaan soconno marka ilaa hooyadaasoo kale dadku wada noqdaan khawaariij laga adkaan maayo aryadhaha reer hiiraan warka hore u caddeeyeenoo waatay dhaheen waan dagaalamaynaa waan dagaalamaynaa dumarkiyo raggeennaba ina soo dareersha xubinteenii kalamaan ayaa dhegaysateen barnaamijkeenan ayadaa u dambeysa una mahadnaqayaa saaxiibada igala qayb qaatay barnaamijka tabin diyaarin iyo farsamo iyo dadkana dhegaysanayaba waxaan kaga tegayaa heesay ku luqaysay ilaha u naxariistay fannaanada codka macaan ee saare axmed jaamac oo bad baan la yidhaahdo heestan eeladeeda waxaa laga hayaa ciise warsame dhaan cadde cabdiraxmaan dheere ayaa laxanka saaray waxayna qayb ka ahayd rawaayaddii jacayl godobtiisa gabdho loo tiray barnaamij ka lamid ah igu baahi kalahaduye ayamaanu baydha bilisxaha waleeye baahday talaadiyey ayamaanu baydha shaytaanahduye ayamaanu baydha bilishawaleeye igu baahday tanahduye ayamaanu baydha fadhiise jeceliya beerka jantaya xaydha jeceliya bidix midig bidix midig bilisxaawaley igu baahday talaadu yahay ayamaanu baydha ati kala hodiye ayamaanu baydha